fii qariib اxadiid kitaabkiisa qariib اxadiid buu labada labadaba ku sheegay fasl walaa yukrahu lama karaahaysta an yuqaala in la yhahdo hadihi qira'atu abi camrin aw qira'atu naaficin aw xamzata aw ilkisayi aw gayrihim waa qiraa'adii hebel in la yihahdo qiraadii xamse qiraa'adii caasim in saas la yidhaahdo lama karaahiyeysto hada huwa almukhtaaru aladii calayhi camalu salafi wاlkhalafi min gayri inkaar sida la dooranayo ee salaf iyo khalafba ay qabeen ee cidina aana inkirini waa sidaa haddaba warawa bnu abi daawuud can ibraahim anakhaciyi raximah llahu anahu qaal ibraahim anakhacibu wuxuu ka soo guuriyey inuu yihi kaanuu yakrahuuna way karaahiyeysan jireen an yuqaala in la yidhaahdo sunatu fulaani wa qiraa'atu fulaan hebel sunnihiisa sunuhu waa kii nebiga yani inuu markaa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 ama harag yar lagu qoray waagii hore wii la isticmaali jiray weyaan intaan waraaqiya waaan la isticmaalin de wa lagu qoran jiray waxyaalaha markaa dhuuxalayta dhuuxii laga saaro in markaa iyaga la ballaariyo de qur-aankii lagu qorto ama harag harag iyo waxyaalo noocaasa marka inta ku yar harag yar la gooyo ama maaragtay bahalkaa aalahaa yar iyo wayaal aalaha iyo waaas qidca yar laga soo jaro in aayaddii la doonay intii la doonayay lagu qoro deetana wakhuriza calayhi la jaxaaso oo wax lagu tolo harag iyo haddana lagu maarata dusha lagaga tolo waa caadi buu yihi imaam maalik wa qaala bacdu asxaabina culamada shaaficiyada qaarkood waxay yidhahdeen idaa kataba fi lxirzi qur'aanan shaygii markaa qardhaasta ahaa markuu qur-aan ku qoro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 saddexdaas suuradood iyo de suuradaha uu fadliga gaarka u soo arooray inuu aad markaa ugu dadaalo faslun الsunaةu sunadu waxa weeye an yaqرأa fi salaaةi الصubxi ywم اljumucati bacda اlfaatixati fi الragcati اlأulى alif lam tanziil bikamaaliha salaada subaxee maalinta jimcaha markuu faatixada akriyo inuu ragcadda koobaad suuratu sajda akriyo wa fi الثaaniyati hal ataa calى اlinsaani bikamaaliha ragcadda labaadna suuraة اlinsaan dhammaanteed inuu akriyo walaa yafcalu aanu samayn maa yafcaluhu kaiiru min aimati اmasaajidi aimada masaajida qaar badan oo kamidii waxay sameeyaan oo ah min aliqtisaari calىa aayaati min kuli waaxida suurad walba inay waxoogaa ka soo qaataan maca tamdiid اqra intaa un ay dhaadheereeyaan bal ynbagii waxaa haboon an yaqra'ahumaa bikamaalihima labada suuradoodba inuu dhammeeyo wayudrija qiraa'atahu marka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 اlciidi salaada ciida inuu akriyo fi rakcati اlulaa ragcadda hore suuratu suurata qaaf qaaf wاlqur'aani اlmajiid inuu dhameeyo wa fi اhaaniyati talabaadna iqtarabat الsaacatu bikamaalihima suuraة اlqamar dhammaantii waishaa hadduu doono sabix wahal ataaka sabix isma rabbika laclaa iyo hal ataaka xadiid fakilaahumaa saxiixun can rasuuli illaahi sala allah alay slam nabiga way ka asixeen intuba walijtanib اliqtisaara cala اlbacdi yaanu qeyb ku gaabsanin faslu wayaqra waa aqriyo fii ragcatay sunati subxi sunnaha salaada subax ka horeeya bacda alfaatixati markuu faatixada akriyo fi lulaa ragcadda koobaad qul yaa ayuha alkaafiruun ha akriyo qofku fi aaniyati ragcadda labaadna qul huwa allahu axad wain shaa hadduu doono qara'a fi lulaa aayadda hore ragcadda hore wuxuu akriya quluu aamanaa biاllahi wamaa unzila ilayna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 dambeeya ta horena qul yaa ayuha ta dambana qul huwa الlahu أحad وaرaكعatay الاsتikhaarati salaadii ilaahay subحaanaه وataعaalى qofku uu ku weydiisanayay inuu sidii khayrla u dooro khayr doonka salaadii ahayd ilahu sidii khayrla ii door aada lahayd waa markaad arrin ku hamido labadan ragcadood ee la tukado iyagana sheekhu wuxu wuxuu akhriyaya qul ya ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad marka iyada xadiid kuma soo aroorine imaam alghazaali baa sheegay culimmada qaarkoodna markaa munaasabad bay u sheegeen wayaqra' wuxuu akhriyay man awtara bialaai rakacaatin qofkii saddex ragcadood ku witriyeysanaya fi rakcati اlulaa ragcadda hore sabix isma rabbika aclaa buu akhriyey wa fi اhaaniyati ragcadda labaadna qul yaa ayuha alkaafiruun buu akhriyey wa fi haaliثati ragcadda saddexaadna qul huwa allahu axadu wlmucawidatayn qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi الnaas saddexdaasoo ragcadda dambana isku raacinaya intuba nebiga calayhi الsalaatu wasalaam bay ka soo aroortay faslu wayustaxabu waxaa la jeclaystaa an yaqra'a suuraة اlkahfi yowma اljumuca maalinta jumcaha inuu suuraة اlkahfi qofku akhriyo lixadiidi abi saciidin khudriyi wagayrihi fiih xadiidkii abu saciid iyo maaratay keyrkiiba arrinkaa waa ku sugan yihin qaala shaaficiyu raximah اllahu tacaala fi lumi imaamkii shaaficiha kitaabkiisa alum la yidhah wuxuu ku yihi wayustaxabu waxaa la jeclaysanayaa an yaqra'ahaa ayضa suuraddan inuu akhriyo leylaة اljumucati habeenka jumcaha habeenka iyo maalintaba in la akhriyo ودليل hذا kn waxa u dليila ma rawaahu abu محamdi الdarimiyu imaamkii abu محamed الdarimi بisnaadi can abi سacيid الkhdriي kaga wariyey radي الlahu anه anhu qaala inuu yihi man qarأa qofka akhriya suuraة الkahfi laylaة الجumucati habeenka jumcaha qofka suuraة الkahfi akhriya aضاءa lahu min الnuuri ilays ma iftiin waxay uga iftiimisaa maaratay u ifisaa fii ma baynahu wa bayna الbeyt الcatiiq isaga iyo ilaa kacbada inta udhaxaysa yani ila iftiin weyn buu ka helayaa weyn وذkر الdاrimiي xadيiثا في استحباaب قراءaة sوuرaةi huudi waxa kale oo daarimi uu sheegay xadiiث ku sugan suuraةu huud in la akriyaa inay mustaxab tahay yowma الجumuعati maalinta jumcaha wa can makxuuli التaabiciyi الjليil استحbaabu qراءaةi ali cمraan yowma الجumعة makxuulkii taabiciga aynu hore u soo aragnayna isagana waxaa laga sheegay inuu markaa jeclaystay aal cimraan maalinta jumcaha la akriy markaa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 ka hadlaynay waa inagii soo sheegay warawa bn abi daawuuda biisnaadi can caliyin radi allahu canhu anahu qaal wuxuu yihi cali bn abi aalib maa uraa axada yacqilu dakhala fi lislaami yanaamu xataa yaqra'a aayat alkursi ilama aha qof garaad leh oo soo islaamay baa seexanaya ilaa uu ka akriyo aayatulkursi yacni ilama aha inuu iska seexanayo qof garaad lahoo muslimi isagoon aayatulkursiga aan akriyin وعن علي رضي الله عنه أيضا رضي الله عنه أيضا أنه قال waxaa kaloo uu yihi ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة ilama aha oo uma arkayo qof markaa garaad li inuu iska seexanayo isagoo aan akri inta aanu akriyin saddexda aayadood ee u dambeeya suuraة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 allahu tacaala canhu uu yaqaanay wayustaxabu waxaa la jeclaystaa an yuqra'a cindahu qul huwa allahu axadu waqul acuudu birabbi اlfalaqi waqul acuudu birabbi الnaas sidoo kale in lagu ag akriyo qofkii xanuunsanayey saddexdan suuradood maca nafti fi lyadayn iyadoo maaratay gacmaha lagu tufayo oo loo marinayo faqad habata fi صaxiixayn min ficli rasuuli اllaahi salى اlه alay slam dee ficilkii nebiga ayuu ka sugnaaday iyo sidoo kale isagoo caaisha igu akrilaba waqad taqadama bayaanuhu fi fasli الnafdi fi aakhiri اlbaabi aladii qabla hada waynaga halkaa kusoo sheegnay buu yihi baabkii kan ka horreeyey wa can طalxata bni musarifin anahu qaala waxa uu yihi taabicigani kaana yuqaalu waxaa la odhan jiray ina almariida idaa quri'a cindahu اlqur'aan qofka buka haddii qur-aan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 ana اramaadiya radia اllahu canhu kaana ida shtakaa shay-an ramaadigu saxaabi ma ahayn waa axmed ibn mansuur ibn sayaar axmed ibn mansuur ibn sayaar abubakr albaqdaadi alramaadi imaamkan ibn maaje ee sunantani culamada uu cilmiga ka qaatay mid kamida weeyaan waa sheekh ibnu maaja laba boqol iyo shan iyo lixdankii buu geeriyooday wuxuu markaa ahaa imaamka ninkaasi muxadidkayhi kaana ida shtakaa shay markuu wax ka cabanayo oo meelay xanuunayso qaala wuxuu odhan jiray haatuu asxaaba alxadiid waan culamadii xadiidka iigu yeela faidaa xadaruu markay isu yimaadaan qaala wuxuu odhan jiray iqra'uu calaya alxadiid xadiidka nabiga igu dul akhriya wuxuu yihi imaam nawowi fahaada fi lxadiidi xadiidkiibaabu isku daweynaya arkaysaa faalqur'aanu اlkariimu wlaa dee qur-aankaa ka sii mudan faslu fii ma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 qofkii muctadarka ay naftu ay haysay sida laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila اllah oo kale rawaahu abu daawuuda wالنasaa'iyu fii camali اlyowmi wاleylati ayuu kusoo wariyey wbnu maajah ayaa isna wariyey biisnaadin daciif sanadku markaa qawi ma aha oo xadiidku ma sugna buu leeyahay shaykhu laakiin culamadu way jeclayso mar haddii uu wax soo arooran yahay dee dhib ma laha in lagu akriyaa waa khayr uune way jeclaysteen waa mustaxab bay yidhahdeen warawaa wuxuu soo wariyey mujaalid can الshacbiy mujaalid ibn saciid alhamdani mujaalid alraawi can الshacbi huwa biاljiim wa kasri laam buu yihi waa ibnu saciid alhamdani alkuufi boqol iyo afar iyo afartankii hijrada ayuu geeriyooday can shacbiyi shacbi isagoo ka warinaya caamir bn inuu yidhi shacbi kaanat ilansaaru